alxamdu lilaah rabbialcaalamiin wsala allahu wslam calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu maa jaءa fii masjidi اnnabiy salawaatu اllahi calayhi wa bihi qaala malikun can zaydi bni rabaaxin wa cubaydillaahi bni abi cabdillaahi alaqar can abi cabdillaahi alaqar can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام هذا الباب فيه الأحاديث الواردة في فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتضعيف الصلوات فيه رواه مالك عن زيد بن رباح قالوا هو زيد بن رباح الفهري المدني ثقة روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قتل سنة مئة وواحد وثلاثين رحمه الله وهو شيخ مالك وروى مالك هذا الحديث عن زيد وعبيد الله قرن بينهما فهما شيخان لمالك عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر وهو عبيد الله هذا يروي عن والده أبي عبد الله الأغر قال أبو عمر أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان مولى جهينة أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان مولى جهينة من تابعي المدينة وأصله من أصبهان فارسي وهو ثقة كبير حجة فيما نقل روى عنه ابن شهاب وابنه عبيد الله وعبيد الله أيضا fi lgaalib can abi hurayra wayarwi canhu bnuhu cubaydullaahi bnu abi cabdillaahi alagar wa kilaahumaa min asbihaa min faris wa kilaahumaa taabicii can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala man salaatu fii masjidii hada wa huwa masjiduhu sala allahu calayhi wasalama aladii asasahu cala ataqwa khayru min alfi salaatin fii ma siwaa hada almasjid khayru min alfi salaatin fii ma siwaahu min saa'iri masaajidi alardi fasalaatun fii masjidihi sala allahu calayhi wasalama waalmaqsuudu salawaatu lfardi khayrun min alfi salaatin fii maa siwaahu min saa'iri almasaajid ayib ila almasjid alxaraam faina alsalaata fi lmasjidi alxaraami afdalu min alsalaati fii masjidihi sala allahu calayhi wasalama bimi'atin faasalaatu fi lmasjidi alxaraami tafdulu can saa'iri almasaajidi bimi'ati alfi salaa wa salaatun fii masjidihi sala allahu calayhi wasalama tafdulu salaatun fiihi tafdulu alfa salaatin fii saa'iri almasaajid wa salaatun fi lmasjidi alxaraami afdalu min asalaati fii masjidi nabiyi sala allahu calayhi wasalama bimi'ati salaati hada alxadiid fiihi istithnaa laakin hada alistithnaa ma buyina fi hada alxadiid laakinahu buyina fi axaadiida ukhraa wahiya ana asalaata fi lmasjidi alxaraami afdalu min asalaati fi lmasjidi فروي عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة fii gayrih ila almasjid alxaraam fainahu afdalu minhu bimi'ati salaa hadihi alriwaaya bayanat macna alistithnaa fii xadiidi abi hurayra wa ruwiya can abi dardaa annahu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fadlu salaati fi lmasjidi alxaraami calaa gayrihi mi'atu alfi salaa wa fii masjidii أlfu صلاة wa fii masjidi beyt اlmaqdisi خمس مئة صلاة رواه البزار في مسنده وقال هذا إسناد حسن ثم نقل أبو عمر أقوال العلماء في yufadiluuna almadiina calaa maka wayaquuluun almadiinatu afdalu min maka laakin hada yucaaridu alxadiida wayunaaqiduhu qaala abu cumar waxasbuka fi hada biqowlihi sala allahu calayhi wasalama bimaka wallaahi inii la aclamu annaki khayru ardi illaah wa axabuha ila allah أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت وهذا من أصح الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عن عبد الله بن عباس قال قال علي بن أبي طالب إني لأعلم أحب بقعة إلى الله في الأرض وأفضل wa adyaba ardin fi lardi riixan faama axabu buqcatin ila allahi fi lardi faalbaytu alxaraamu wamaa xawlah wa afdalu bi'rin fi lardi zamzam wa adyabu ardin fi lardi riixan alhindu habata biha aadamu calayhi asalaamu min aljannati facaliqa shajaruha min riixi iljannati ومصداق هذا أن كل العطورات يجلى من الهند فهذا عمر وعلي وابن مسعود وابو الدرداء وابن عمر وجابر يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم فهذا أبو عمر وإن كان من كبار أئمة المالكية إلا أنه لم يوافق المالكية في تفضيل المدينة على مكة وقال إن هناك نصا can xafs bni caasimi can abi hurayrata aw can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal maa bayna beytii wa minbarii rawdat min riyaadi aljanna wa minbarii calaa xawdi hada rawaahu alimaamu can khubayb bni cabdiraxmaan wa huwa khubayb bnu cabdiraxmaan bni khubayb abuu muxamed alansaari alkhasraji almadani khaalu cubaydillaahi bni cumar haadaa khubayd huwa khaalu cubaydillaahi bni cumar bni xafs bni caasim bni cumar tuwufiya zamana marwaan aljacdi sanata miatin waithnayni wa halaathiina min alhijra ayb hada alxadiid fiihi can abi hurayrata aw can abi saciidin alkhudri fiihi shak hal huwa can abi saciid aw can abi hurayra qaala abu cumar haakada rawaa hada alxadiida can malikin raximah اllah ruwaatu lmuwaطa'i kulhm fima calimtu cala shaki fii abi hurayrata wa abi saciid idan saa'iru ruwaati almuwaطa can imaami malik yashukuun fii raawi hada alxadiid can nabiy sala allahu alayhi wasalam hal huwa abu hurayra aw abu saciid alqudri yaquul ilaa macna bna ciisa wa rawxa bna cubaada fainahumaa صلى الله عليه وسلم هل هو أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري يقول إلا معنى ابن عيسى وروح بن عبادة فإنهما روياه عن مالك بإسناده فقال فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا على الجمع لا على الشك هذان معن بن عيسى القزاز وروح بن عبادة كلاهما يرويان عن مالك بالجمع بين أبي سعيد وأبي هريرة وليس على الشك لكن هذه رواية أخرى هناك رواية رواها الإمام عبد الرحمن بن المهدي عن مالك فجعله عن أبي هريرة وحده ولم يذكر معه أبا سعيد هذه رواية ثالثة في الأول waman macahu rawx bnu cubaadata aljamcu bayna abi saciid wa abi hurayra alriwaayat ahaaliatu rawaaha cabduraxmaan wa jacalahaa aw wajacalahu min xadiidi abi hurayrata faqad qaala abuu cumar waalxadiidu maxfuudu liabii hurayrata bihada alisnaad kadalika rawaahu cubaydullaahi bnu cumar can qubaybin bihada abu cumar rawaa rajax bianna alriwaayata can abi hurayrata faqad hiya araajixatu almaxfuuda wa ama aljamcu aw ishaku fahiya riwaayatu gayru saxiixa qaala ayضa abu lcabaas addaani fii kitaab aliimaan rawaa cubaydاllaahi bn cmr alcmari can khaalihi qubayb ibn cabdiraxmaan can jaddihi xafs bn caasim ibni cmar can abi hurayrata waxdahu wa huwa almaxfuudu taabaca alcumariya fi dalika jamaacat wa dukir min haulaa'i shucba wa cabdullaahi bn cmar alcumari wa muxamed bn isxaaq fa haaulaa'i wahum shucba waa cabdullaahi bnu cumar alcumari akuu cubaydillaahi wa muxamed bnu isxaaq haaulaa'i kulluhum rawow lxadiida wa huwa min riwaayati abi hurayrata faqad idan riwaayatu abi hurayra hiya almaxfuudatu fi hada alxadiid ayb hada xadiid fiihi maa bayna beyti wa minbari rawdat min riyaad اljannة fama macnaahu hal hadihi almantiqa wahiya mantiqatu alrawda min aljannati ficlan wa annaha satakunu yowma alqiyaamati fi ljanna qaala abu cumar ikhtalafa annaasu fii ta'wiili qowli اnabiyi sala allahu calayhi wasalama maa bayna beyti wa minbari wa ruwiya maa bayna qabrii wa minbari rawdat min riyaadi اljanna faqaala qowm macnaahu ana albuqcata turfacu yowma alqiyaamati fatujcalu rawdatan fi ljannati calaa daahiri alxadiid ana hadihi almandiqa satunzacu min addunya wa tuudacu fi ljannati fii yowmi alqiyaama wa qaala aakharuun hada cala almajaaz qaala abuu cumar kaannahum yacnuuna annahu lamaa kaana juluusuhu wa juluusu nnaasi ilayhi يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن والإيمان والدين هناك شبه ذلك الموضع بالروضة لكريم ما يجتنى فيه وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة وكما yuriiduuna ana birahaa yuusilu lmuslima ila aljannati maca adaa'i faraa'idihi wa hada jaa'izu saa'iqu mustacmalu fii lisaani alcarab wallahu aclamu bima araada min dalik hada ayda yajuuz an yakuuna cala almajaaz wa ana acmaala alkhayr alatii tucmalu fi hadihi almantiqa wahiya mantiqaة alrawda satu'addii biidni اllahi ila aljannati wa ana hadihi alacmaal satakunu sababan fii dukuuli iljanna yaquul hada yaxtamil wayaxtamilu an yakuuna calaa daahirihi waalcilmu cinda allah ayb yaquul kaana maalikun radia allaahu canhu yaquulu min fadli almadiinati calaa makka hada abuu cumar naqala qowla alimaam maalik yaquul min fadli almadiinati calaa makkata annii laa aclamu buqcatan fiiha qabru nabiyin macruufun gayraha qul ina min fadaa'ili almadiinati annahu laa yuujadu calaa dahri اlardi qabru nabiyin macruuf ilaa qabra nabiyi sala allahu alay wasalam haadaa wahada wallahu aclam wajhu cindii min qowli maalik fainahu yuriidu maa laa yushaku fiihi wamaa yuqdacu alcudru wamaa yaqdacu alcudra khabaruhu wailaa faina annaasa yazcumu minhum alkahiir ana qabra ibraahim bibeyti almaqdis wa ana qabra muusa hunaak yaquul cala alyaqiin laa yucrafu ilaa qabru nabiyinaa wa amaa qabru ibraahiim wa qabru muusaa fainahumaa wain dufinaa fii beyti lmaqdis aw qariiban minhu fainahu laa yuclamu bilyaqiin qabru haadayni annabiyayni arasuulayn qaala abu cumar inamaa yaxtaju aw inamaa yuxtaju biqabri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wa bifadaa'ili almadiinati wbma jaءa fiiha can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama وcan asxaabihi clى man ankara fadlha yaqul alistidlaal bihadihi اlmasaa'il inama huwa clى man ankara fadla اlmadinati walaysa hunaka axadu min almuslimiin yunkaru fadla اlmadinati xataa yustadla calayhi aw yuxtaja aw yusaaqa lahu hadihi alaxaadiid yaquul lأna tilka alaahaar bayanat fadlaha وأوضحت موضعها وكرامتها وأما من أقر بفضلها وعرف لها موضعها وأقر أنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتها وعرف لها حقها واستعمل القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفيها لأن فضائل البلدان لا تدرك بالقياس والاستنباط wainamaa sabiiluha atawqiif fakullun yaquulu bima balagahu wasaxa cindahu hayra xarij walaahaaru fii fadli makata can isalafi akhar wa fiiha bayt ullahi aladii radya min cibaadihi cala alxati liwsaarihim biqasdihi marata fi cumr whaakada yaquulu imaam abu cumar ina man yunkiru fadla almadiinati أبو عمر إن من ينكر فضل المدينة هو الذي يحتج عليه بهذه الأحاديث وأما من يقر فضلها ويقدمها على جميع البلدان بعد مكة فإنه قد عرف منزلتها وأنزلها منزلتها طيب وفي الحديث والمنبر على حوضي هذا المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أيضا مما ينقل إلى الآخرة حتى يكون عند حوضه قال أبو عمر زعم بعض أهل العلم من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلم أن له منبرا يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم كأنه قال ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إليه لا أن منبره ذاك ana lahu mimbaran yusnacu lahu yowma alqiyaamati hunaak wa annahu yadcu annaasa ilaa xawdihi hunaaka yowmaidin walaysa huwa nafsa almimbar aladi kaana yaquumu calayhi sala allahu alayh wasalam wa qaala aakharuun yaxtamilu an yakuuna allahu tabaaraka wa tacaala yuciidu dalika almimbar wayarfachu bicaynihi fayakuunu yowmaidin calaa xawdihi hada yaxtamil ayda mil ana rawda min riyaadi اljanna nafsuhu ayda nafsu اlkalaam aladii mara hunaaka yaأtii hunaa waana alminbara sayakuunu caynuhu ywma alqiyaamati hunaak wayaxtamilu an yakuna hunaaka minbar aakhar calaa xawdihi uma saaqa alxaadiid alkahiira jidda fii hubuuti اlxawdi lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala abuu cumar alaxaadiidu fii xawdihi sala allahu calayhi wasalama mutawaatira saxiixatun haabitatun kahiira waliimaanu bilxawdi cinda jamaacati culamaa'i almuslimiina waajib waliqraaru bihi cinda aljamaacati laazim waqad nafaahu ahlu lbidaci min alkhawaariji walmuctasilati wa ahlu lxaqi cala tasdiiqi bima jaaa canhu sala allahu calayh wasalam fi dalik uma rawaahu can sufyaan bni cuyaynata annahu qaal aliimaanu qowlu wacamalu waniya waliimaanu yaziidu wayanqus waliimaanu bilxawdi waashafaacati wadajaal qaala abuu cumar calaa hada jamacatu lmuslimiin ila man dakarna fainahum laa yusaddiquuna biاshafaacati wala bilxawdi wala biاdajaal walaahaaru fi lxawdi الحوض أكثر من أن تحصى وأصح ما ينقل ويروى ونحن نذكر في هذا الباب ما حضرنا ذكره منها لأنها مسألة مأخوذة من جهة الأثر لا ينكرها من يرضى قوله ويحمد مذهبه وبالله التوفيق ثم ساق أحاديث الحوض من حديث حذيفة وعبد الله بن مسعود وأبو بكرة wa thawbaan wa fii xadiidi thawbaan nukta qaal alcabaas ibnu salim allakhmi bacasa cumaru bnu cabdilcaziiz ilaa abi salaam alxabashi wa kaana fi shaam faxumila cala albariid yacni nuqila calaa dawaabi albariid aladi kaana tanqulu alrasaa'il bayna buldaani alkhilaafati alislaamiya falama qadima calayhi qaala abu sallaam laqad shaqa calaya maxmalii cala albariid yacni atcabanii naqlii cala albariid hada walaqad ashfaqtu calaa raxlii wa ashfaqtu aydan calaa raxlii aladii akhadtuhu min ashaam faqaala cumar bnu cabdilcaziiz maa aradna almashaqata calayka ya abaa sallaam walaakin balaganii canka xadiidu hawbaan mawlaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam yaquul samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul ina xawdii maa bayna cadana ilaa cammaani albalqaa maa'uhu ashaddu bayaadan min allaban wa axlaa min alcasal wa akaawiibuhu عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله قال هم الشعث رؤوسا هم الشعث hum ashucu ru'uusan addunsu hiyaaban aladiina laa yankixuuna almutanacimaati walaa tuftaxu lahum abwaabu sudad wasudad jamcu sudda kadulla cala albaabi litaqi lbaaba min almatar yacni laa tuftaxu lahum abwaabu almuluuki walumaraa bal yuxaqaruun wayubcaduuna can abwaab wayutraquun walaa tuqdaa lahum xaaja faqaala cumar bnu cabdilcasiis wallaahi laqad nakaxtu lmutanacimaati faatimata binti cabdilmalik huwa tazawaja binta khaliifa kaana taxtahu faatimatu bintu cabdilmalik wa laha acraaq fi lmulki faatima tasawajha khaliifa wa hiya bintu khaliifa wa futixat liya abwaabu sudadi ilaa an yarxamani allaahu futixat liya abwaabu sudad fakaana qabla an yali alkhilaafa kana amiira min alcumaraa qad tawallaa imrata almadiinati fii cahdi man qablahu min alkhulafaa'i alumawiyiin laa jarama laa adhanu laa adhunu ra'sii xataa tashcaha walaa aqsilu thawbii aladii yali jasadii xataa yantasir fakana cumar bn cabdilcaziiz raximah اllahu idaa samica shaya min akhbaari الnabiy salى اllahu alay slama aw akhbaari man qablahu min alkhulafaaءi yajtahidu bian yaqtadiya fi dalika wayuطabiqahu calى nafsihi raximah اllah ثuma saaqa ayضا xadiiث abi hurayra وxadiiث abi saciid اlkhudri wa xadiiثa cumar bn الخaطaab وxadiiثa sahl bni sacdi وxadiiثa xaariثata وcuqbata وkacbi bni cujrata وcabdالlahi bni cumar وabu dardaa والsunaabixi وsalmaan alfarisi وanas bni malik وcabdالlahi bni cumar وcabdالlahi bni camr bn اlcaasi وasmاء bint abi bakri هكذا ساق كثيرا من هذه الأحاديث ثم قال في الأخير تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيمان والتصديق به وكذلك الآثار في الشفاعة وعذاب القبر أعاذنا الله عصمنا والحمد لله رب العالمين حديث الذي بعده وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر can cabaad bni tamiimi can cabdillaahi bni zaydin almaaziniy ana rasuula اllahi sala اllahu alay slam qaal maa bayna beyti wa minbarii rawdat min riyaadi اljanna hada asanad sabaqa fima sabaq min alasaniid cabdullaahi bni abi bakrin wacabaad bnu tamiim wacabdullaahi bnu zayd almaazini wاlxadiiثu mihlu xadiiثi abi hurayrata radia allahu canhu maa bayna beyti wa minbari rawdat min riyaadi اljanna ma jaءa fi khuruuji الnisaءi fi اlmasaajid hada albaab yadkuru fiihi ma ruwiya can jawaazi dihaabi الnisaءi ila اlmasaajidi wالsalaati maca aljamaacati wain kaanat buyuutuhuna afdalu lahuna min saa'iri almasaajidi xataa masjidi makkata walmadiina qaala maalik anahu balagahu can cabdillaahi bni cumar annahu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa tamnacuu imaaa allahi masaajid allah ayb hada alxadiid fiihi balaaq maa asnadahu alimaam bal qaal anahu balagahu can cabdillaahi bni cumar faayna alwasaa'iq baynahu wa bayna cabdillaahi bni cumar qaala abu cumar hada alxadiid yarwiihi jamacatun can cabdillaahi bni cumar minhum saalimun wanaaficun wa xabiib bnu abi haabit wa mujaahid wa bilaal bnu cabdillaahi bni cumar fahaaulaa'i kulluhum yarwuuna alxadiida can cabdillaahi bni cumar uma saaqa asaaniidahaa ayb wa fii riwaayati bilaal ibni cabdillaahi bni cumar ziyaada qaal hunaa can cabdillaahi bni hubayrata aلsaba'i qaala xadaanii bilaalu bnu cabdillaahi bni cumar ana abaahu xadaahu yowma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama laa tamnacu الnisaaءa xuduudahuna min almasaajid hada cabdullahi bni cumar rawaa liwaladihi bilaal bni cabdillaahi bni cumar hada alxadiid laa tamnacu الnisaaءa xuduudahuna min almasaajid faqultu amaa ana fasaamnacu ahlii faman shaءa falyusarix ahlah hada fiihi mucaarada ومناقضة سريعة جدا للحديث حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحال أما أنا فسأمنع أهلي ومن شاء فليصرح أهله فإيش موقف عبد الله بن عمر من هذه المعارضة مع أن المعارض للحديث ابنه بلال فالتفت إلي فقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله ثلاث مرات تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنعنا وأنت تقول لنمنعن hada kana yaxdut miman yuqadiru alxadiida qadrah wayucadimu sunnah xiina yasmacu midla hadihi almucaaradaat albaarida fakana tahuuru hawratahu wa takhruju minhu kalimaat shadiidat jidda walam yakun hada rajula baciida canhu wainama kana ibnahu radia allahu canhu uma dakara can naafic can cabdillaahi bni cumar qaal kaanat imra'atu licumar tashhadu salaata asubxi waalcishaa fii jamaacatin faqiila lahaa lima takhrujiina waqad taclamiina ana cumara yakrahu dalika wayagaar qaalat famaa yamnachu an yanhaani qaaluu yamnachu qowlu rasuuli اllaahi sala allahu alayh wasalam laa tamnacuu ima allah masaajid allah hadihi zawjatuhu walahaa qisat macahu sata'tii qaala abu cumar wa fii hada alxadiidi min alfiqhi jawaazu khuruuji almar'ati ila almasjidi lishuhuudi alcishaa'i billeyli liannaha ziyaadatu xaafidin waqad yadkhulu fii dalika kullu salaatin licumuumi lafdi alxadiidi fii dalika walmacnaa waaxid wa fii macnaa hada alxadiid ayda alidnu laha fi lkhuruuji likulli mubaaxin xasan min ziyaarati alaabaa'i waalummahaati wadawi almaxaarimi waalqaraabaati lianna alkhuruuja lahunna ila almasaajidi laysa biwaajibin calayhinna bal jaءat alaahaaru alhaabitat tukhbiru ana asalaata lahunna fii buyuutihina afdal fasaara alidnu lahunna ila almasaajidi ibaaxatan ibaaxa إباحة هذا جائز ليس بواجب ولا سنة ذهابهن إلى المساجد جائز وينبغي للرجال إذا استأذنت النساء أن لا يمنعن لكن مع ذلك هذا الخروج ليس طاعة الله وليس واجبا ولا سنة وإنهما هو أمر جائز وصلاتهن في بيوتهن أفضل من الصلاة في جميع qaala hunaa waidaa lam yakun lirajuli an yamnaca imra'atahu almasjida ida ista'danathu fi lkhuruuji ilayhi kaana awkada kaana awkada an yajiba calayhi anlaa yamnacahaa alkhuruuja liziyaarati man fii ziyaaratihi silatun liraximihaa walaa min shayin lahaa fiihi fadlun aw iqaamatu sunnatin waida kaana kadalika faاlidnu alzamu lizawjiha ida ista'danathu استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج لكن قالوا الإذن للخروج إلى الحج واجب على الزوج وأنه إذا منعه أو إذا منع زوجته من الذهاب فلها أن تذهب لأن ذلك فريضة يقول هنا وقد احتج بعض أصحابنا في إيجاب الإذن للمرأة على الزوج في الخروج إلى أداء فريضة الحج caza wajal waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuh ayb alxadiidu aladii bacdahu qaala maliku anahu balagahu can busri bni saciidi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ida shahidat ixdaakunna salaata alcishaa'i falaa tamassa tiiban hada alxadiid rawaahu imaam malik balaagan can busr bni sacd qaala abuu cumar wa hada alxadiidu xadiidu mashhuuru musnadu saxiixu min riwaayati busr bni saciid can zaynaba althaqafiya imra'ati cabdillaahi bni mascuud can inabiy sala allah alay slam idan hada alxadiid wa in rawaahu balaagan ila anahu xadiidu mutasilun min riwaayati busrin can zaynaba aلsaqafiya imra'ati cabdillaahi bni mascuud can الnabiyi sala اllahu alayh wasalam wa fii xadiidi abi hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama laa tamnacuu imaء allahi masaajid allahi walykrujna idaa kharajna tafilaatin walykrujna idaa kharajna tafilaatun qaala abuu cumar wahada alxadiidu fii macnaa xadiidi hada albaabi sawaa waaltafilatu hiya gayru lmutatayibati lianna tafala natnu riix yuqaalu imra'atun tafila idaa kaanat mutagayirata ariixi binatnin aw riixin gayri tayibatin wahaa kada idan idaa araadat an takhruj fainaha takhruju watajtanibu an tataطayaba watatazayana إilى almasaajid ayb alxadiiث aladi bacdahu qaala maliku can yaxya bni saciid can caatikata binti zayd bni camri bni nufayl imra'ati cumara bni اlkhadaab أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعني هي امرأة فقيهة رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد وهي أخت سعيد بن زيد من العشرة caatika binti zayd bni camri bni nufayl kaana taxta cumar bni alkhadaab annaha kaanat tasta'din tasta'dinu cumara zawjiha ila almasjidi fayaskut fataqul wallahi la aqrudanna ila an tamnacani ila an tamnacani wacumar laa yamnac liannahu qad samica alxadiida can nabiyi sala allahu alay slam fi dalik hadihi imraأة lahaa qisa ذكر هنا أبو عمر أن هذه المرأة مرت بالرجال قتلوا كلهم وهي تحتهم قال عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل وكانت امرأة جميلة وكان يحبها حبا شديدا فقال له أبو بكر الصديق طلق هذه المرأة فإنها قد شغلتك عن الغزو فأبى وقال وما مثلي في الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق رفض أن يطلق قال ثم خرج في بعض المغازي فجاء نعيه قتل في الطائف هذا عبد الله بن أبي بكر قتل في الطائف وهي تحته فقالت عاتكة فيه رزئت بخير الناس بعد نبيهم bacda nabiyi tuqadim zawjaha calaa abi bakrin ruzitu bikhayri اnnaasi bacda nabiyihim wa bacda abi bakrin sadaqat wa bacda abi bakrin wamaa kaana qasara maa qasara fii xaqiha faaalaytu laa tanfaku caynii xasiinatan calayka walaa yanfaku jildii aqbara hiya maadaamat tadkuruhu fainaha laa tazaalu tabkii calayhi walaa tazaalu taxzan calayhi walaa tatazayan bal sayakuunu jilduha akbara ashcafa falilaahi caynaa man ra'aa midlahu fatan acafa waaxmaa fi lhiyaaji waasbaraa kaanat haakadaa tarfi zawjaha falama inqadat ciddatuha zaarat xafsata ibnata cumar lama intahat ciddatuhaa zaarat xafsa fadakala cumaru calaa xafsata falama ra'at caatikatu cumar qaamat fastatarat fanadara ilayha cumar faida imra'atun baaricatun daatu khalqin wa jamaal faqaala cumaru lixafsata man haadihi faqaalat haadihi caatikatu bnatu zayd bni camri bni nufayl faqaala cumar اkhtubiihaa calaya xafi canha qaala fadakarat xabsatu lahaa dalika faqaalat ina cabdallaahi bna abi bakrin jacala lii juclan calى anlaa atazawaja bacdahu acطaanii mablغa waqaal laa tatzawajii bacdii faqaalat dalika xabsatu lcumar faqaala laha cumaru muriiha faltarudda dalika calaa warahatihi watazawadunii yani tuciid hada almaala liwarahatihi wa yaxsulu baynana zawaaj qaal fadakarat dalika lahaa xafsatu faqaalat lahaa caatikatu ana ashtaridu calayhi halaaan tashtaridu calaa cumar halaaan an laa yadribanii walaa yamnacanii min alxaqi walaa yamnacanii can asalaati fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam alcishaaa alaakhira hadihi shuruuduha ahalaaa faqaalat xafsatu licumara dalika fatazawajahaa falamaa dakala calayha awlama calayha awlama calayha wa dacaa asxaaba rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama wa dacaa fiihim caliya bna abi aalibin falama faraguu min aطacaam وخرجوا خرج علي فوقف فقال أها هنا عاتكة يعني هل عاتكة موجودة هنا قالوا نعم فصارت خلف الستر وقالت ما تريد بأبي وأمي فذكرها بقولها في عبد الله بن أبي بكر فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا tilka alabyaad wa qaala lahaa hal taquuliina alaana haada yacni hal alaan maa tasaalu tabkii calaa cabdillaahi bni abi bakrin am tarakta maa hunaalik wa anti alaana farixatun bizawaajika min cumar fabakat caatikatu fasamca cumaru lbukaa'a faqaal maa haada faukbira faqaala licaliyin maa dacaaka ila dalik limaada tudakiruha bihadihi alaxzaan wama aladii dacaaka ila hada qad dakartuhaa fii baabiha min kitaabi الnisaءi fi kitaabi fi صaxaabati uma اctadat qutila cumaru wahiya taxtaha wa hiya taxta cumar falama inqadat ciddatuha khadabaha zubayr bnu cawaam faqaalat lahu nacam in sharadta lii ahalaaa alkhisaal alatii ishtaradtuha calaa cumar faqaala laki dalik fatasawajha falamaa an araadat an takhruja ila alcishaa'i shaqa dalika cala zubayr wa kaana zubayr miman yaksuru fiihi aw taksuru fiihi algayratu cala nisa falama araadat an takhruja an ilcashaa'i shaqa dalika cala zubayr falama ra'at dalika qaalat maa shi'ta aturiidu an tamnacanii sabaqa sharطii manacaka falama ciila sabruhu yani falama nafida ma cinda zubayr min asabri calى hadihi alxaala kharajat leylata ila alcishaa'i dabbara lahaa makiida fasabaqaha zubayru faqacada laha cala طariiqi min xayثu laa taraahu falama marat jalasa khalfaha fadaraba biyadihi calى cajuziha wa tilka alamaakin lam takun fiiha masaabiixu fi tilka alayaam wa kaanat tamshi fi zuqaaq fadaraba cajiizataha fanafarat min dalika wamadat falama kanat alleylaة اlmuqbilatu samicat اladaan falam tataxarak faqaala laha zubayr maa laki hada aladaanu qad jaaa ukrujii qaalat fasada azamaan fasada annaas walam takhruj bacdu falam tazal maca zubayri xataa kharaja zubayru ila aljamali faqutil qutil ayda kaanat imra'a cindaha musiiba kam qutila taxtaha xتى khرج زبير إلى الجمل faqتل fبلغha qتله فرثته faqاaلت yا cمر low نبهته لوجدته lا طائش minه الجناaن وla اليد hkذا إذا hذه cاaتكة kانت تستأذن cمر بن الخطاaب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجنa إلا أن تمنعني فلا يمنعها امتثالا lixadiidi nabiyi sala allahu alayh wasalam laa tamnacuu imaaa allahi masaajid allah ayb qaala bacdahu waxadaanii yaxya can maliki can yaxya bni saciid can camrata binta cabdiraxmaan can caaishata zawji nabiyi sala allahu alay waslam annaha qaalat low adraka rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ma axdatha annisaau lamanacahunna almasaajida kamaa municahu nisaa'u bani israa'iil qaala yaxya bnu saciid faqultu lacamrata awa munica nisaa'u bani israa'iila almasaajid qaalat nacam qaala abu cumar saa'iru ruwaati almuwaطa'i yaquuluuna fi hada alxadiid lamanacahuna almasjida walam yaqul ilmasaajid gayru yaxya bnu yaxya fi hadihi lafda almasaajid fiiha khilaafu saa'iru ruwaati almuwaطa yaquuluuna almasjid wa yaxyaa faqad yaquulu lmasaajid اnduruu adiqa yunabih calى almufrad waاljamc qaala abu cumar wfii hada alxadiidi daliilu calى ana الnisaءa kuna yashhadna maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalama wa fiihi daliilu calaa ana axwaal annaasi tagayarat bacda mowti rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam nisaan warijaala wa ruwiya can abi saciidin alqudriy annahu qaal maa nafadnaa aydiyanaa can qabri rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam xataa ankarnaa quluubanaa qaala abu cumar walaa ba'sa cinda jumhuuri alculamaa'i bimushaahadati almutajaallaati min annisaa'i waman laa yukshaa calayhinna wlaa minhuna alfitnaة wاliftitaanu bihina lلصalawaat waama الshawaabu famakruuhun dalika lahuna yani nisaa kibaar sini laa ba'sa yaxdurna almasaajid washaabaat ayda yaxdurna walaakin yanbagii an yakuna fii buyuutihina aw yusallina fii buyuutihina انظروا إلى هذا الحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك إني أحب الصلاة معك فقال لها قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك في حجرة في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك wa salaatuki fii masjidi qowmiki khayrun laki min salaatika fii masjidii qaala faamarat fabuniya laha masjidun fii aqsaa shayin fii beytiha wa adlamihi fakaanat tusallii fiihi xataa laqiyat illaah hadihi maraatib daraja ah yaquulu fi lwal هذه مراتب درجات يقول في الأول صلاتك في بيتك كأن البيت هنا الغرفة داخل البيت وهي غرفة النوم صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك والحجرة كأنها خارج الغرف خارج غرفة النوم فيقول صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك الدرجة الأولى البيت والمقصود به غرفة النوم كما يظهر من سياق الحديث صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ويظهر أن الحجرة هي خارج غرفة النوم وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك والدار هي مجموع البيوت فالغرفة بعد غرفة النوم خير من مطلق الدار فإذا صلت في هذه الغرفة ولم تصلي خارج الغرف فهذه أفضل من الصلاة خارج الغرف طيب وصلاتك في waa albeyt wa salaatuki fii daariki khayru min salaatiki fii masjidi qowmi kan kownaha tusallii fii daariha fi lfadaa daakhila daariha khayru min asalaati fi lmasjidi alqariibi minhu wa salaatuki fii masjidi qowmiki khayru laki min salaatiki fii masjidii undur wa qaarinuu bayna almacnaa aladii yurshidu ilayhi hada alxadiid wa bayna maa yakuunu aw maa kaana calayhi annaasu lyowma khaasatan bacdu dawaa'if alatii tazcumu annaha takhdumu alislaam wa annaha tabxahu can cizi alislaami wa karaamati almuslimiin yajtahiduun fii ikhraaji annisaa'i min albuyuuc xataa yuusiluuhaa ilaa an takuuna ra'iisata jamhuuriya aw ra'iisata alwusaraa aw ra'iisata albarlamaan aw wasiirata min wasaraa faqaarinuu bayna hada alxadiidi wmaa calayhi kasiiru min alطawaa'ifi alatii taddaci annaha tansur alislaama qaarinuu bayna hada alxadiidi wa bayna hadihi almawaaqif almashbuuha alatii marada calayha kahiiru min tilka awaa'if uma dakara can ummi sulaymaan ibnati abi xakiim annaha qaalat adraktu qawaacida yusaliina maca rasuuli lah sal slm alfaraa'id bacdu kibaari sini min annisaa إلى المسجد وتصلي ثم تعرض إلى مذاهب الفقهاء في الذهاب إلى المساجد في حق النساء فاختار قول عبد الله بن مبارك وقال قال عبد الله بن مبارك أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين حتى في العيدين لأن الأحوال قد تغيرت fain abat ilmar'atu ilaa an takhruja falya'dan laha zawjuha an takhruja fii amaariha amaariha an takhruja fii amaariha wahiya ahiyaab albaaniya alatii takuunu abcada maa takuunu can iziinati waljamaal walaa tatzayanu fain abat an takhruja kadalika falizawji an yamnaca min dalik qaala abu cumar aqwaalu lfuqahaa'i في هذا الباب متقاربة المعنى وقد ذكر مذهب الحنفية والمالكية قال وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدب فتدبر ذلك ثم ذكر حديث عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة fi lmasaajid faina banii israa'iila lam yulcanuu xataa labisa nisaa'uhum ziinata watabakhtaruu fi lmasaajid ilaa hunaa intaha almujalad asaadis wanaktafi bihada alqadri sala allah waslama cala nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbi waslm